huwa sal allah wbaaraka cla nabiyina muxamadi wcla alihi waasxaabihi ajmaciin faslun wasalaatu lkhawfi cala alaaati adrub waxaan kusoo jirnay kitaabu salaati dabayaaqadiisii ayaan maraynaa salaadihii ee mukalafka lagu ahaa ee la iska doonayey musanifka inta uu qoray waxaa noo hadhay laba salaad oo keliya Eh, salaadaha ruuxa uu tukanayo isaga laga doonayo hal salaad ayaa hadhay salaat lkhowf waxaa ka dambeeyaa dahab iyo fida iyo inay xaaraam yihiin arrimahaas ayuu ka hadli doonaayo waxaa ka dambeeyaayo salaadah salaad qofkii tukanayay lagu tukan doono marka dambe siduu u tukanayo ruuxa oo salaad u wado u dambaysada isagaa lagu tukanaya waa dhimanayaa waa lagu tukani salaatulmeyti wey taasuuna ku khatimi doonaa kitaabu salaat ee halkanayo inaad ku khasbanaato inaad dhaqdhaqaaq badan samayso ama qiblada aad ka jeedsato khowf iyo cabsi darteed waxaa la samaynayaa waa lagu baneeyey inaad qiblada ka jeedsato inaad dhaqdhaqaaq badan samayso haddii cabsi rasmiya ay meesha taallo salaadaasuna ka hadlayaa musanif wa khaasatan khowfka waxyaabo badan ayuu ku yimaadaa isagu wuxuu ka hadlayaa oo keliya jihaadka cabsida jihaadka ku timi ayuu ka hadlayaa oo kelia laakiin qoofka jihaad kelia ma aha khoof naftaada aad u baqday iyo khoof maalkaada aad u baqday iyo iyo khoof wax kale aad u baqday iyo waxyaabahaasi dhammaan waa noqon karayaan xataa adigoo tukanayo hadduu tuug kaala carado kabaha iyo wax lamid ah salaatulkhowf weeyaane waad ka daba ordi adoo salaadii ku jira waadna ka soo ridan mas iyo waxbaa kugu soo orday waad ka carari adigoo salaada ku jiro dab iyo waxaa kusoo galee daad iyo wax lamida waad ka carari waxaasoo idil salaatulkhawf bay soo gelayaan laakiin musanifkeenna raxmatullaahi calayhi wuxuu sheegayaa oo keli jihaadka iyo gaalo la dagaalkeeda haddii lagu jiro salaatulkhawfka sida loo tukanayo saddex qaab buuna uu sheegaya saddexdaba rasuulka uu tukaday calayhi salaatu wasalaam wa salaatu cabsida salaadii calaa alaaati adrubin saddex qayb weeye axaduhaa saddexdaa mid kamida an yakuuna waa inuu yahay alcaduwu cadowgii waa inuu yahay fii gayri jihati alqiblati qiblada dhankeeda midaan ahayn dhankii aan u tukanayna qiblada aynaga jirta mooye dhan kaluu cadowga naga jira fa uu kala geynaya alimaamu imaamka firqatayni horta masaladan uu ka hadlayo fahan zamankan casriga ahee dee ee hubka muxuu ahaa dimaaru shaami la yiraahdo inta aan la baranin buu ka hadlayaa oo wixii lagu dagaalamayay seefaf iyo leebab iyo wax saasi ay yihiin marka haddii seefaf iyo leebab ay yihiin cadowga qiblada inuu kaa jiro iyo dhanka qiblada dhan aan ahayn inuu kaa jiro iyo in laisdhexgalo saddexdaa qayb waay saddexdaasu u qaybinaya dhanka qiblada dhan aan ahayn cadowga hadduu jiro dagaalkii ma bilaabanin waa la isu muuqdaa cadowgii wuxuu fadhiyaa halka annaguna halkaa joognaa salaadiina way gashay intaana loo tukan rabaa in la qaabilo la doonaya maxaa la samaynaya imaamka laba qeyb ayuu ka dhigayaa eh, ciidanka qeyb cadowga ay horjoogsanayaanoo halkaasay ilaalinayaan waa fiirinayaan qeybna salaaduu la gelaya salaadu laba ragcadood inay tahay ka soo qaad hal ragcad markuu tujiyo oo imaamkuu istaago ragcad ka goosanayaan qoladii ku xidhnayd imaamku ragcaddii dambe ayay iyagu dhammaystiranayaan way salaama noqsanayaan meeshii qoladii hore ay taagneen ay tegayaan qoladiibaa imaani imaamkii oo taagan ayay ku xiranayaan ragcaddii u hadhay ayuu tujinayaa markuu dhammaysto salaadiisii fadhiguu ku hadayaa se waa tixiyaadsanaya iyagu way istaagayaan ragcaddii dambe ayay ku soo darayaan fadhigay ugu imaanayaan waa atixiyaadsanayaan waa isla salaamo noqsanayaan taasuu ka bilaabay de waa hubkaan khatartae intaanan la helin bay ahayde haddeer de saf hadduu isa safo ciidankii isu muuqda intii tukanaysaa hal hub lagu ridi karaya hal madfac haddii lagu rido khalaas waa baaba'aya marka hadda arrintaas waa adag tahay laakiin waagii hore ee wixii lagu dagaalamayay waa wax yaroo sahlan waagaas weeye waxa uu ka hadlaya axaduhaa midkooda an yakuuna waa inuu yahay alcaduwu cadowga fi gayri jihati lqiblati qiblada dhankeeda midaan ahayn fa wuu kala geyni alimaamu imaamka firqatayni laba koox ayuu ka dhigi firqatun qola taqifu waxay istaagi fii wajhi lcaduwi cadowga wejigiisa istaagi wa firqatun qolana khalfahu imaamka gadaashiisa istaagi fa yusallii wuu tukani bilfirqati allatii firqadii khalfahu gadaashii ku sugnayd ragcatan hal ragcad ayuu tujiri uma tatimu way dhammaystirani tutimu way dhammaystirani linafsihaa nafteeday u dhamaystirani ragcaddii u hadhay ayagaa iska dhamaystiranaya wa tamdii way tegi ilaa wajhil caduwi cadowga wejigiisay tagi qoladaas markay dhamaystirtaan wa taatii waxaa imaanay aaa'ifatu qoladii alukhraa ee kale fayusalii wuu tujini bihaa qoladaa dambe ragcatayn hal ragcad ayuu tujini wa tutimu way dhammaystirani qoladii dambena linafsihaa nafteeday u dhammaystirani wa wuu la salaamo noqsani imaamku bihaa qoladaa dambuu la salaamo noqsani qaab wakaa waani qaabka labaad an yakuuna inuu yahay cadowga fii jihati alqiblati qiblada dhankeeda inuu naga jiro weli lisma dhexgeeli lama dagaalamin oo dagaalkii ma bilaabanin qibladayga dhankaan u tukanayna wejigaanaba qaabilsanaa ayay naga jiraan waa arkaynaa fayasufuhum wuu safayaa alimaamu imaamkii safayni laba saf ayuu ka dhigi yacni ma'muumiinta imaamka laba saf ayuu ka dhigi saf asagay ku xigaan safna waa ka dambeeyaan labadan saf imaamku salaaday la wada gelayaan oo markuu salaadda xirto waa wada xiranaya ilaa cadowgu horey ka muuqdaani dhabarjibin iyo waxaa haddii aan laga baqaynin wey labada la gelaya labadii qolaba salaad la geli faatixadu waa aqrinayaa waa la isla rukuucayaa waa la ictidaalayaa marka la ictidaalo inta faatixada la aqrinaya waa la taagnaa cadowga aaba la fiirinayay marka la rukuucayna iyadoo la rukuucsan la fiirinaya cadowga haddii la ictidaalana waa la fiirinayay haddii la sujuudo wejiga dhulka la dhigaya cadowgii lama arkaya inuu soo yaacaa khatar ah la samaynaya laba qoluu ka dhigay somaa laba saf ayuu ka dhigay labadaa saf saf ka mid ah imaamka ayay la soconayaan oy la sujuudayaan safna waa taagnaanayaan ictidaalkii ayay ku harayaan waa taagnaanayaan cadowbay eegayaan imaamka iyo safkii la socday labada sujuud markay soo dhammaystaan oo ay soo kacaan oo taagnida ay ku soo dhammaadaan ayay dabamarayaan labadoodii sujuud ayay soo sujuudayaan taagniday haddana ugu imaanayaan ragcada dambena sidoo kale ayay yeelayaan qoladii markii hore ilaalisay ayaa markan dambe raaci qoladii kalena way ilaalini qoladii markii hore ilaalinaysa hadday ilaalisana dhib male arrimahaasu ka hadlaya waani ka labaad an yakuuna waa inuu yahay cadowga fii jihati lqiblati qiblada dhankeeda waa inuu yahay fayasufu wuusafi hum qolada alimaamu imaamka wuusafi safayni laba safa yuusafi wayuxrimu wuu la geli bihim labada qolaba salaaduu la geli faidaa sajada imaamka marka uu sujuudo sajada waxaa la sujuudi macahu imaamka waxaa la sujuudi axadu safayni labadii saf midkoodu ayaa la sujuudi waqafa waxaa taagnaanaya asaful aakharu safka kale wuu taagnaani yaxrusuhum xaaluu cadowga ilaalinayo fa idaa rafaca marka uu soo kor noqdo imaamki iyo qoladii la socotay ay sujuudii soo dhammaystaan kor usoo kacaan sajaduu qoladii wax ilaalinaysa way sujuudayaan walaxiquuhu imaamkii ayay taagnida kusoo haleelayaanay ugu imaanayaan waaliu qaybka saddexaad an yakuuna waa inuu yahay fii shiddati alkhawfi waltixaami alxarbi qaybka saddexaad waxa weeyaan cadowgii waa la isdhexgalayba dagaalkii baa socdaa seeftii baa qaacda la isku hay cadowgii waa la isdhexgalay salaadiina way gashay maxaa la samaynaya salaad isku xidhasho iyo imaam iyo ma'muum wax la yidhaahdaa ma jire nin walba kayfa amkanahu ayuu u tukanaya siday ugu suurowdo salaada qalbiga allahu akbar ka leedahay waad geli haddii aad gasho waxaad iska ilaalini oo keliya qayli iyo hadal iyo waxyaaba nooca iska celi iyo dil iyo ku dhufo iyo waxaa iska ilaali dagaalkaagii wad waxaa muxuu ahaa seeftii ku garaaco adiga ha lagugu dhufto oo waku ee faatixadii aqri markaa faatixada aqriso indhaha waxyar sidaa wax rukuucay ahaan haddana sujuudda sidoo kale labadii sujuud ishaar waku sidaa ku tuko hee nin seef ku socota goormu faataxa xusuus ka iyo faataxa inuu dhammeeyey iyo inuu kala garan waaya waa ka saddexaad an yakuuna waa inuu yahay fii shiddati alkhawfi cabsida darnaanshaheeda inuu ku sugan yahay iyo waltixaami alxarbi dagaalkiioo hilib iltixaam min allaxmi baa laga keenay yacnii dagaalkii hilib noqday hilib noqday waxaa loo jeedaa hilbihii dadka ayaa muuqdaayoo seeftiyaa la garaacaya iyo hubkii waltixaami alxarbi dagaalka hilibowgiis fa yusallii wuu tukani qof walba kayfa amkanahu sida u suurowdu u tukani raajilan asagoo eh, lugley ah raajilan xaal uu yahay lugley ayuu tukani asagoo lugta ku ordaya aw raakiban xaal uu yahay asagoo wax saaran ayuu tukani mustaqbila alqiblati qiblada asagoo qaabilsan ayuu tukani wagayra mustaqbilin laha asagoon qaabilsanayn ayuu tukani qibla qaabil ha qaabilin orod sidaa ku tuko qalbigoon baad qalbigii ataa waa lumaya markaa faslu wayaxrumu waxaa xaaraama cala rijaali ragga waxaa ka xaaraama lubsul xariiri xariir xirashadii ayaa ka xaaraama wa takhatumuu faraanti ka dhigasho ayaa xaaraama bidahabi dahab faraanti laga dhigto wayaxilu waxa uu xalaala linisaai dumarku xalaal bay u tahay wa qaliilu dahabi dahabka yar iyo wa kaiiruhu kan badan fi taxriimi sawaab halkani wuxuu ka hadlayaa waxaa jira waxyaaba dumarka iyo ragga ay ku kala bedelan yihiin xagga libaaska iyo dharka awalan horta dharka aan caadiga ahee la xiranayaba waa u kala bedelan yihiin oo dharka haweenka ragga inuu xirtaa waa xaaraan marka horeba dhar ragee haween inay xirtaanna waa xaaraan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu lacnaday ninka haweenka isku shabaho dharkooda iyo sidooda u labistoo sidooda u socdo malcuun weeye rasuulka waa lacnaday gabadha sida ragga u labisatay ragga isku shabahdaana wuu lacnaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam taa waa caadi ee qaabka dhaqanka guud wey khaas ahaan waxaa jira waxyaaba ee dumarka loo baneeyey isla markaana ziine iyo qurux iyo xarago tusinayo si khaas ahaaneed ayaga loogu baneeyey raggana laga xariimay waxyaabaha quruxda iyo ziinada tusinaya ee dumarka loo baneeyey waa dahabka idada iyo eh, dahabkidakuma jirto dahabka iyo xariirta dahab nin inuu saacad ka dhigto ama faraanti ka dhigto ama silsilad ka dhigto qulqunta gashado iyo dhegaha iyo xaaraam waay wax la ogolyahay ma aha haweenkana xalaal bay u tahay waxaa isweydiinaa haweenka inta xalaasha waa waa intay ma in xadidanba mise mulaqan haddii ay mulaqan tahay goos hadii u noqdo eh, dahabkooda hadduu zake gaaro nisaabkii zakada zake ma ka waajibaya ise ka waajibi maayo waa masaa'il mukhtalata waxoo dhan laakiin eh, shaaficiyadoo kale imaamu shaafici wuxuu rajaxayaa dahabku haweenka intay doonaan inay ka xihan karayaan wax xadidan inuusan ahayn intay doonaan ay xihan karayaan waayahay laakiin bishardi waa waxay xirasho ugu talagaleen waa inuu yahay oo xihanayaan mar walba inay qabaan laazim maaha marar haba iska dhigaan oo bil iyo laba iyo saddex meelba ha iska yaallo laakiin wax uun xarago loogu talagalay iyo xirasho waa inuu yahay oo ay xiranayaan waayahay aaniyan dahabkaas xirashada loogu talagalay haweenku ay xiranayaan wax zako ka waajibi manuu leeyahay zake ka waajibi mayso xullida xalaashaa ah zake kama waajibto wadadaasuu mariyey adilana waa u daliishanayaa bacdi aimada ka midana waxay leeyihiin marka hore dahabka waa xadidayaanoo nisaab waa inuusan gaarin qaar baa leh qaarna waxay leeyihiin nisaab haba gaaro laakiin zakaa ka waajibi zaka haddii ay ka waajibto waa zakadii ma zakadii maalkay caadiga ahaa ee dahabka ka waajibi jirtaa mise zake kalea ka waajibi taa lafteeda isku khilaafsan yihiino maya zakada ka waajibi caariye weeyaano haweenku inay is eh, eh, amaano geliyaan caariya caariya maxaa lagu yaraasa amaha den waayo maaha amaha

qaarna waxay leeyihin maya zakadii dahabka laga bixin jiray caadiga ayaa ka waajibay khilaafaad noocaasaa jira si kastaba ha ahaatee haweenku dahabka waa loo baneeyey inay xirtaan xariirtana waa loo baneeyey inay xirtaan raggase dahabka iyo xariirta labadaba xaaraan bay ka tahay dahab inuu xirto ha yaraado ha badnaado iyo xariir inuu xirtaa mara xariira inuu xirto labadaba xaaraan bay ka tahay sababkana waxa weeyaan dee ragga iyo dumarka marka horeba waxay ku kala bedelan yihiin qaab abuuritaanka iyo mid walba waxaa loogu talagalay ninka waxaa lagu talagalay ad adeeg jihaad inuu geli karo inuu shaqayni karo shaqo uu qaban karayo wax jilicsanoo uun shashallaysanayo yataazalu wax la yidhahdaa jira yaruuxu wayaqduu baahinan yataazalu midbaa mid ku caynayay nin iska kaloowa xataa subixii intuu shashallayso uun haweenka u sheesheekeeyo meel aadin adiga iska xarxarahoodo marka saasoo kale ragga noqdaa lama rabo ragga waxaa rabaa nin ad adago damihiisa ka adag waa inuu yahay oo shaqaysanayo jihaad haddii loo baahdo jihaadayo lugeen iyo socod haddii loo baahdo gelayo waa haweenkana waxaa loogu talagalay de guryaha inay joogaan oy xaragoodaan oo isqurxiyaano oman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin waa sida alle uu abuurayba qurux in lagu barbaariyo marka horeba ee quruxdaasina ay ku weynaadaan wax la yaqaano weeyaano ay isqurxiyaan wixii ay isku qurxin lahaayeenna rabbi waa u badneeyey subxaanahu wa tacaala wayaxrumu waxaa ka xaaraamay cala rijaali ragga waxaa ka xaaraamay lubsulxariiri xariir xirashadeeda ka xaaraama wa takhatumu faraanti ka dhigashaa xaaraama bidahabi dahab faraanti laga dhigto wayaxilu xalaal weeye dahabkii iyo xariirtii labaduba lilnisaai dumarka xalaal bay u yihiin wa qaliilu dahabi dahabka kiisa yar iyo wa kaiiruhu kiisa badan fi taxriimi xaaraamnimada ee ragga xaaraam uu ka yahay sawaa waa isma oo hariiga xataa ka siiya iyo dahab badan isku sii weeyaanoo xaaraan buu ragga ka wada yahay dumarkan waa u xalaal waidaa kaana haddii uu ahaado bacdu thawbi balada qaarkeeda ibni xariir wa bacduhu qaarkiina qutnan ow kataane jaazaluhalka wuxuu ka hadlayaa xariirta ee dahabka hadduu yar yahay iyo haddii uu badan yahay ragga xaaraan buu ka yahay xariirta ka waran ee xariir maraa xariir ka samaysan ragga xaaraan bay ka tahay marada haddayaan xariir ka wada samaysnayn ee xariir iyo dulli isku daray ay tahay ka waran waxaa la eegayaa xariirta inta ay la eg tahay haddayaan sii badnayn oo laba farood iyo saddex farood iyo wax uun marada darafteeda lagu qurxiyo haddii ay tahay ragga waa xihan karaya laakiin haddii ay badan tahay ma ma xiran karayo sidaa ayuu u jeedaa macnihi waidaa kaana haddii uu noqdo bacdu sawmi marada qaarkeeda ibrisaman ibrisamka waxaa la yidhaahdaa xariirta fiican ee weli aad u sii wanaagsan yaa ibrisam la yidhaahdaa wa bacduhu qaarkiina haddii uu yahay qudnan suuf suuf ayuu maradii ay ka samaysan tahay ow kataanan ama dun ayay ka samaysan tahay jaaza waxaa bannaan lubsuhu xirashadiisa ragga ay xirtaa waa u bannaan tahay maa lam yakun hadduusan ahayn weeye alibrisamu ama ibraysamu xariirta haddayan ahayn haliban mid fara badan faslun wayalzamu waxaa laazimi filmayiti bimeydka waxaa u laazimaya arbacatu ashyaa afar arimood meydka waxoogaabu badan yahay caawan oo habeenidiisu habeenkii su-aalaha marka ballan iska joojino wallahu aclam sal allah wsl